bilowgii adduunyada beratankii bilowdaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa bilowgii adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal waa sabti weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka disembar sanadku waa labada kun saddexiyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciyaaraha horyaalka bermeliga aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool waxay booqan doontaa kooxda kubadda cagta crystal balas ee galabka ama markii la gaaro sagaalka galabnimo qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonayaan in ay sii dheereystaan kaalintooda labaad iyadoona kooxda kubadda cagta eh, ay u rajeynayaan kooxda kubadda cagta arsenal inay guuldaro kala kulanto kooxda kubadda cagta aston villa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta brighton iyo berlin wada ciyaari doonaa halka kooxda kubadda cagta united garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta bernemouth kulan xiiso badan kulankan waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanka lagu magacaabo marcus rashford sidoo kaleeto lindolof ayaa kulanka ka maqnaan doona sida uu shaaca ka qaaday tobaraha kooxda kubadda cagta united ritenhaga sidoo kaleeto kulanka ugu xiisaha badan horyaalka brmer liga caawa jira waa kulanka udhexeeya astafilla iyo kooxda kubadda cagta arsenal caawa sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqa astafilla garoonkooda villenberg stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta arsenal hadda astafilla iyo weliba macalin unai imri waxay doonayaan taariikhna sameeyaan oo ay markaa dabcan shan iyo toban kulan gurigooda markii ama hoomkooda ay ku ciyaarayaan inay wada badiyaan kulankii ugu dambeeyeyna waa tii oo ay ciqaabeen kooxda kubadda cagta mancity oo saddexdiisana ugu dambeysayba horyaalka brime leaga ay ku guuleysanayeen marka sidoo kale onai aad iyo aad ayuu u garanaya koox kubadda cagta arsenal len sababtee ah tahay isaga ayaa ahaa tababarihii ka horreeyey michael arteta sidoo kale waxaynu eegi doonaa laleegaha kulmada xiisaha badan jira real madrid iyo weliba koox cagta rila betis labaiyotobanka qadar shan iyo toban daqiiqa ay wada ciyaari doonaan halka sidoo kaleetana kulmo kale jiraan sida kulanka udhexeeya falareal iyo real sociedad talyaanigana waa kulanka inter milan ayaa la sugayaa maadaama Eh, xalay guul muhiima ay gaartay kooxda kubadda cagta yuventus napoli iyo hal gool iyo waxba ku garaaceen marka inter waxay doonayaan in hogaanka ay kasoo ceshtaan oo ay markaan talyaaniga gacanta ku qabtaan kala sareyntiisii udineysa ay la ciyaari doona halka milan iyo atlanta uu yahay kulan xiise badan dhexmari doona sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa kulmada kaleeto ee la ciyaari doona sida kooxda kubadda cagta b h e ay ciyaari doonaan dortmund sidoo kale arbi libsig waa kulan xiise badan oo ku dhexmari doona garoonka dortmund ay ku ciyaarto sidoo kaleeto ronaldo xalay waa uu wacdareeyey alnasar way guuleysteen suuqa hiliibsiga ayaana ka marneen kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeenii ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana barnaamijkeeni ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kulanka ugu soo horeeya ee dhowaan la ciyaari doono waa saddexda galabnimo qadar shan iyo waa soddon daqiiqa weeyaan waa ama sagaal saaci xilliga geeska africa haddaba liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta crystal balas ayaa wada ciyaari doona waana kooxda ku ciyaarta garoonkooda lagu magacaabo silhors bark stadium haddaba ray hodson waa tobabar aad iyo aad u khatar badan waana tobabare markaa dabcan inta badan ku wanaagsan markii gurigiisa ku ciyaarayo yordan colob ayaana kahor imaanayaa ka hor imaan doonaa ninka lagu magacaabo rey hodson haddaba kulanka waa kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta crystal balas ayaa ku jirta kaalinta afariyo tobanaad horyaalka bermeliga lix iyo toban dhibcood ay leeyihiin xil ciyaareedkan shan kulan way ciyaareen afar kulan ay badiyeen todoba kulan la garaacay afar kulanna barbare ayay geleen xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta crystal balas gurigooda waxaa lagu garaacay afar jeer laba jeerna Eh, lix jeer ayaa lagu garaacay afar jeerna barbare ee gurigooda ku galeen laba jeer ay badiyeen eh, xil ciyaareedkan markaa toddoba kulan u ciyaareen keliya hal ay ku badiyeen eh, marka crystal palace waxay doonayaan in iyagu markaa taaka ay u dhigaan kulankii ugu dambeeyeyna koxda kubadda cagta crystal palace waxaa garaacday kooxda kubadda cagta waxay ku garaacday laba gooli waxba marka crystal palace waxay ku ciyaari karayaan shaxdan Eh, ciyaaryahaan aad u khatar badan ayay haystaan marka sida ciyaaryahanka loo magacaabo eh, sam johnson sidoo kaleeto aderson oo difaaca sidoo kaleeto maggahi sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo joel ward oo ah kabtanka sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo michel ay eh, ku ciyaari karayaan difaacyada halka sidoo kale qadka dhexe lema iyo waliba ninka lagu magacaabo caris regales sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo shalaab sidoo kale jordan ayu ayaa kamid a ah ciyaaryahanada kahor imaan jordan colob ama liverpool sidoo kale michel olise ayaa kamid ah ciyaaryaankan loo magacaabo edward haddaba markaad eegto juan mateta iyo weliba ciyaaryahaano kale ayaa jooga oo halkan aad u khatar badan sida ciyaaryaanka loo magacaabo mathias france oo isagana ciyaaryahaan muhiim u ah kooxda eh, crystal balas laakiin markaad eegto eh, crystal balas shantii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen eh, afar ka mid a ah ayay dhib culumiyeen iyagoo hal kulan keliya garaacay marka guushii ay gaareen waana guushii markii ugu dambeysay bally ay ku garaaceen laba gool waxba afartii november ayay ahayd hadaba liverpool iyagu inta badan waxa weyaan way ka adeeg yihiin kooxda kubadda cagta crystal palace shantii kulan ugu dambeysay horyaalka premier league ay is wajahayeen kooxda kubadda cagta liverpool laba jeer ayay garaacday sidoo kaleetana waa saddex jeer ayay garaacday weyaan halkaa laba jeerna barbare ay galeen labadii kulan ugu dambeysa laakiin barbaro ayaa la gelay kulankii ugu dambeysana garoonkan ay soo boqdeen kooxda kubadda cagta liverpool waa garoonka crystal palace waxay ahayd shan iyo labaatanki februaar laba kun saddex iyo labaatanka xil ciyaareedkii hore wuxuuna ku dhamaaday guulo la-aan marka eh, crystal balas waxay doonayaan saddex kulan xiriirah inay dabcan ay abitin ay noqdaan oo liverpool ay dhibco ka lumiyaan ayay doonayaan marka kulan xiiso badan oo ayaa la ciyaari doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool iyadoo markaa ciyaaryahan kaleet ay ka dhaawaceen sida ninka lagu magacaabo tiego alcantara sidoo kale matib oo inta kadhan waxil ciyaareedka maqnaan doona tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday inuu eegi doono xaaladiisa ciyaaryahanka lagu magacaabo alison wuxuu leeyahay alison tababarka ayuu nala qaatay laakiin ma xaqiijin karayo inuu kulanka ciyaari doono laakiin waxaa la aaminsan yahay ciiraan kaloo magacaaba kalaher inuu ciyaari doona robinson sidoo kale uu maqnaan doonaa diego jota sidoo kale mak sidoo kale xanuun yar ayaa jira sidoo kale ciiraanka daadaya lagu magacaaba besetic isaguna uu maqnaan doonaa haddaba kooxda liverpool xilli ciyaareedkan eh, innaba caadi maaha xilli ciyaareedkan kooxda liverpool waa koox aada u khatar badan waana kooxda xilli ciyaareedkan markii laga soo tagay arsenal looga cabsanayo horyaalka bermeliga haddaba liverpool sideed kulan ayay ku ciyaareen kulamada banaanka markaad eegto saddex kulan ayay ku badiyeen afar jeerna barbarayay ku galeen iyagoo sidoo kaleetna hal jeer banaanka lagu garaacay saddexiy gool ay ku dhaliyeen sagaal gool ayaa loogu dhaliyay marka liverpool xilli ciyaareedkan kulmada aweyga ah markii la eego arsenal ayaa ugu wanaagsan lixiy dhibcood ayay ku heleen bori shan dhibcood mancity saddexiy toban dhibcood liverpool saddexiy dhibcood marka Eh, marka liverpool waxay doonaan iyagu inay ganacaan koox kubadda cagta crystal balas adaba liverpool laba dhibcood ayay dabcan ka dambeeyaan hogaamiyaasha horyaalka brmer leaga waana arsenal haddaba liverpool iyagu haddii lakigooda ama nasiibkooda uu saacido gacankuheyntiisii isla caawa la wareegi doonaan sababta maxay tahay sababtu waxa weeyaan haddii astonvilla guuldaro ay gaarsiiso kooxda eh, lagu magacaabo ganaris waxay noqon doontaa koox kubadda cagta liverpool in hogaanka premier league ay durba la wareegaan marka sanadkan waxaad arkaysaa dhowr kooxood ayaa hogaanka la wareegay sida koox kubadda cagta masity gacanta kuheysa mar mar sporis eh, marna eh, arsenaal marka liverpool ayay xadil leeyahay haddii caawa ay badiyaan sidoo kalena ay rajiyaan in saddex dhibcood ay ku kooxda kubada cagta arsenal naadiga stonvilla marka horta marka hore waa in liverpool ay badisaa marka liverpool haddii kulanka galabta ay badiyaan waxay tegi doonaan soddon iyo todoba dhibcood hal dhibic ayay ka sareyn doonaan marka waxay rajeynayaan in astonvilla iyo kooxda kubadda cagta liverpool aan idhahda kooxda arsenaal iyo astonvilla inay halkaa dhibco isku lumiyaan xataa haddii arsenal barbaro ay gasho eh, isku dhibco ay noqon doonaan sidaasina eh, kooxda kubadda cagta liverpool hogaanka ay qaban doontaa sababtay tahay eh, xilciyaareedkan liverpool iyo weliba ganris markaad eegto goolasha ay dhaliyeen iyo goolasha laga dhaliyay markii la kala jaro sagaal gool ay haystaan kooxda liverpool aan irahda kooxda arsenal halka liverpoolna ay haystaan labaatan gool marka gool differensiga ayaa looga horeeya marka liverpool iyagu haddii ay badiyaan waxay rajeynayaan kulanka astonvilla labo midkooda ama arsenal in la garaaco ama barbaro in kulankaasi ku dhammaado si ay hogaanka premier league ay gacanta ku qabtaan laakiin arsenal iyagu sanadkan waa sanad aad aad u khatar badiyay marka kole waynu arki doonaa haddii arsenal ay dhibco lumiso oo ayna ku kooxda kubadda cagta stovilla dhan kalena united iyagu waxay ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta bermouth kulan xiiso badan marka kooxda kubadda cagta united markii caawa kale la ciyaari doonaan eh, labaiyo tobanka maqrinimo xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united eh, markaad eegto gurigooda markii ku ciyaarayaan shan dhibcood ay ku heleen sideed kulan ay ku ciyaareen shan kulan ay ku badiyeen saddex kulan ayay barbaro ama saddex kulan ayaa la garaacay haddaba united kulankan waa kulankoodii kow iyo labaatanaad oo ay ciyaarayaan iyagoo aan barbaro galin united iyagu waxay ku wanaagsan tahay ama waa laga badinayaa ama way badinaysaa barbaro inay gasho united mar hore ayaa ugu dambeysay marka waxaa laleeyahay kulankan waa kulankoodii koiy labaatan iyo koowaad ama kulankoodii labaatan iyo koowaad marka united iyagu xil ciyaareedkan waa kooxda keliya aan xil ciyaareedkan barbaro galin lix kulan ayaa la garaacay sagaal kulanna way badiyeen marka iyagu united waxay ku wanaagsan yihiin xil ciyaareedkan kulamada inta badan barbara maysan gelin xil ciyaareedkan todobylabaaandhibcood ay ku shaqaysteen shan kulan oo ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen lix kulan ayaa la garaacay sideed gool dhaliyeen sideed iyo laga dheliyay marka mayunaad iyagu waxay taqantaa aynu kala baxno laakiin bernemuth markaad eegto iyagu waa koox markaasi khataata ah inkastoo kooxda kubadda cagta bernemuth waxa weyaan markii ugu dambeysay ay soo booqdaan garoonka traford ama o traford waxay ahayd saddexdii january markaasna saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay casamiro lucashow iyo weliba marcos rashford ayaa saddexda gool ka dhaliyay marka waa markii ugu dambeysay barnmus ay soo booqanaysa laakiin barnmus iyagu xataa waxaa weyaan way wanaagsan eh, shantii kulan ugu dambeysay brmeliga way ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen xataa astonvilla oo aad u khatar badan ayay barbaro labayo labo ku qabteen marka waynu arki doonaa haddii laakiin ma united ay barbaro ama dhibco ay ku lumayso barnmouth waxaa weyaan weli united ma soo laabanaya sababta tahay todobaadkii hore ama todobaadkii hore weyaan aad aad markii chelsea ayay garaaceen marka benmosdekulman ceeb iyo fadeexo ayay ku noqon doontaa haddaba kooxda kubadda cagta united waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golay andrewnana sidoo kaleeto ninka logu magacaab diego daylot harry magwaya sidoo kale lukushow wombisaka mike tomany ninka lagu magacaabo cobimenow sidoo kale bruro fernandes garnacho sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo ninka antony la yiraahdo rash kulanka doona tababarayaa sheegay anton martial ayaa lagu soo bilaabi doonaa ama ciyaaryaanka loo magacaabo hojilan haddaba ma united taariikh ayay sameeyeen waxaa loo doortay ciyaaryaanka ugu wanaagsan ee eh, bisha ninka lagu magacaabo hari magwaya xalka tababaraha ugu wanaagsan bishii hore loo doortay ninka lagu magacaabo erik tanhaag xalka gool dhalinta ama goolka ugu quruxda badan bisha loo doortay ninka lagu magacaabo eh, garnajow marka garnajow inaba caadi maaha isagu waa ciyaarayaan aad u khatar badan marka mactoman isagu ayaa ah ama isaga ayaa ah ciyaaryahanka xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhaliyey bermeli waa markii la eego ma united waa ciyaaryahanka goolasha badan lix gool ayuu siiyey lix kulan uu ciyaaray isagoo dabcan shan gool siiyey labaiyo toban kulan horyaalka bermelig uu ciyaaray marka sidoo kaleeto bruno fernandes isagu waa la eegaya waa ciyaaryahan aada u khatar badan bruno isagu waxa weyaan halkaar ayuu u jiraa haddii kulankan uu kaar qaato kulanka xiga kooxda kubadda cagta eh, manchester united wuu ka maqnaan doonaa hadda waxa uu haystaa eh, xil ciyaareedkan afar kaar ayaa u buuxsamay marka hal kaar uu qaato waa la ganaaxi doonaa oo kulanka soo socda kooxda kubadda cagta eh, manchester united ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta liverpool waa uu maqnaan doonaa marka si uusan kulankan u seegin waa in uu iska ilaaliyaa kaarka hal kaar uusan qaadan marka haddaba bruno fernandes waxaa leeyahay haddii kulanka soo socda maqnaada liverpool kole dhabarjab weyn ay ku noqon doontaa sababta taa bruno wacyiyahanka kan ugu muhiimsan koox kubadda cagta manchester marka waxaa leeyahay bruno waa inuu is ilaaliyaa sababta tahay waxaa leeyahay halkaar ayuu u jiraa in kulankaa soo socda maqnaa sidoo kale waxaa leeyahay eh, bruno waa ciiryahan aad u khatar badan xil ciyaareedkan waa shan gool siiyey dhalina shan gool caawin siiyey manchester united toban gool ayuu ku lug leeyahy xil ciyaareedkan kuw labaatan kulan oo ciyaaray sidaasee taana xil ciyaareedkiisii aad yaday u liidataa laakiin eh, markaad eegto kooxda kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan aad yaday u jaban tahay markaad eegto garnajo wuxuu haystaa saddex gool sidoo kale anton marshal xil ciyaareedkan eh, waxa uu haystaa laba gool hal gool oo bermelig keliya ayuu haystaa rashfordna xil way ka jaban tahay oo markaad eegto xilli ciyaareedkan laba gool bermeliga ayuu haystay hal gool caawina afar kulan uu kusoo bilowday laakiin markaad eegto kooxda kubadda cagta barnimus waxaa jira ciyaaryahaan aada u qatar badan kooxda kubadda cagta manchester waa iska laaliyaan ciyaaryahankan waana ciyaaryahanka lagu magacaabo dominic solank marka ciyaaryahankan ciyaaryahanka waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta barnimus xilli ciyaareedkan sideed gool ayuu siiyey ama sagaal gool ayuu siiyey sideed kulan uu ciyaaray horyaalka eh, marka ciyaaryaankan aad aad u khatar badanya todoba gool ay haystaa bermeliga xil ciyaareedkan marka ciyaaryaankan aad aad u khatar badanya sidoo kale waxaa jira ciyaryaan kaleeto aad u khatar badan ninka lagu magacaabo billing isaguna waa ciyaryaan kale aada u khatar badan marka waynu arki doonaa haddii uu cdareen doono haddaba manchester united waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahaanadan sida ninka lagu magacaabo christian ericson casamiro ayaa ka maqnaan doona sidoo kaleeto rafael faren ayaa ka maqnaan doona mont ayaa ka maqnaan doona malaashi ayaa ka maqnaan doona sidoo kaleeto leander martines ayaa ka maqnaan doona tababaruhu waxa uu shaaca ka qaaday kulinkii ugu dambeeyey chelsea garaaceen in kalsooni weyn ay markaan yacni kalsooni weyn ay qaadeen ciyaaryahaanadiisa wuxuu leeyahay waxaynu dareennay kalsooni weyn waxaynu doonayna xil ciyaareedkeeni inaynu guuleysano wuxuu leeya in hadaf aynu manchester united iyagu hadaf ma lahan ayuu le waa in wixii hadda laga bilaabo aynu hadafkeena noqdaa mid ama toforeenu u dagaalanaa ama horyaalka bermeligeenu u dagaalanaa hadaba manchester iyagu weli tartanka brmeliga lagama saari karayo sababtay tahay hadii ay badiyaan soddon dhibcood ayay tegi doonaan soddonkaasi dhibcoodna hogaamiyaasha horyaalka brmelig iyo lix dhibcood ay ka sare doonaan oo markii la eego arsenal ayaa lix dhibcood ka sareen doonta kooxda kubadda cagta manchester marka haddii kooxda cagta liverpool iyo astonvilla dhibcayay isku lumin doonaan aaniraada astonvilla iyo arsenal eh, marka manchester united waa inay kulankaaniya badiyaan iyadoona koox kubadda cagta manchester united ma masity keliya saddex dhibcood ee ka dambeyso marka manchester weli iyagu laga masaari karayo horyaalka premier league inkastoo waxaa weyaan labada kun saddex iyo ugu dambeysay in horyaal ay qaadaan lakiin waynu arki doonaa sanadkan haddii ay wacdaradoodii ay sii wadan doonaan waayahay markan kulanka ugu xiisaha badan waa arsenal iyo astonvilla astonvilla garoonkooda philibag stadium waxaynu kusoo dhaweyn doonaa kooxda kubadda cagta arsenal ayay kusoo dhaweyn doonaa hogaamiyaasha howlaalka bermeliga haddaba kooxda kubadda cagta astonvilla inaba caadimaha kulankii ugu dambeeyey wacdaro amaba dhig inaba aanan caadihayn ay ku bandhigeen gagadooda ciiryaanka lagu magacaabo liam beley ayaa goolka guusha ka dhaliyay kooxda cagta masiti kulankii ugu dambeeyey marka bandhig qurux badan ayay soo bandhigeen marka unai imri aad ayaa loo amaanay ciiryaano khatar badan iyo sida dugan lus sidoo kaleeto camara iyo weliba ninka loo magacaabo teleman sidoo kale leon beley magnin iyo weliba oli watkenis digney iyo babatores diglan carlos ama diego carlos iyo conza iyo golhay emiliano martins dhammaantood waxay ka hor imaan doonaan kooxda kubadda cagta astonvilla sidoo kale emiliano martinez oo ah golhayii hore kooxda kubadda cagta ganars ayaa ka hor imaan doona kooxdiisa hore marka kooxdii hore ay yani ninkan si xun ayuu uga soo tagay kooxda cagta arsenal waa lasoo bahdilay ninkan marka eh, isagoo dabcan hadda jooga astafilla wax badan ayuu halkaa ka qabsaday marka inaba caadi maaha waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan eh, kooxda kubadda cagta astafilla haddaba astafilla waxay dooneysaa markoodii shan iyo xil ciyaareedkan ama kii horeba ama shan kulan oo xiriir ah inay ku badiyaan gegadooda ee eh, villa stadium haddaba kulankii ugu dambeeyey masid ayay hal gool iyo eber ku garaaceen xil ciyaareedkan waxa ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham saddex gool iyo hal sidoo kale waxay ku garaaceen saddex gool iyo hal kooxda kubadda cagta lowton waxay garoonkooda ku dubteen ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham afar gool iyo hal eh, sidoo kaleeto xil ciyaareedkan lix gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta eh, brighton brighton ayaa soo booqatay garoonka villa halka lix gool iyo hal lagu garaacay sidoo kaleetan markaad eegto xil ciyaareedkan kooxaha guuldarada ku garaaceen ama garoonkan guuldaro kala soo hoyday waxaa kamid ah crystal balas saddex gooli hal sidoo kaleeto afar gooli ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta everton sidoo kaleeto waxaad arkeysaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo breyton ee markale ku garaaceen laba gooli hal sidoo kaleeto labaio hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta sboris sidoo kaleeto markaad eegto dabcan waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham halgooli waxba sidoo kale newcastle united ayay saddex goolyaal ku garaaceen laba gooli waxba ay ku garaaceen koox kubadda cagta newton forest sidoo kaleeto eh, markaad eegto saddex gool ay ku garaaceen koox kubadda cagta bermouth sidoo kale markaad eegto crystal palace ay markale ku garaaceen hal gooli waxba sidoo kaleeto markaad eegto yacni markii ugu dambeysay koox inay tagto garoonka philberg stadium markii ugu dambeysay waxay ahayd ganars waxayna ahayd sideed iyo markaasina arsenal ayaa afar gool iyo labo ku garaacday isla garoonkan ee astonvilla ay ku ciyaarto marka waxaad arkaysaa markii ugu dambeysay koox inay tagto garoonkan ay kusoo garaacdo waxay ahayd astonvilla ee arsenal isla arsenal ayaa ka hor imaan doonta shan iyo toban kulan kadib garoonkan ama garoonkan ayay booqan doontaa markaasina afar gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta stonvilla oli witkins ee gool koowaad bilaabay kadib kuasak ayaa dhaliyey kadib continu ee goolka labaad dhaliyey kadib zinshenko kadib eh, ninka lagu magacaabo eh, waa goolhayaha kooxda kubadda cagta emiliano ayaa un gool iska dhaliy laakiin gool gorgino ka dambeeyey ayuu ahaa kadib martinelli marka waxdii ugu dambeysay halkan dhibco kasoo qaadataa saddex dhibceed ama saddex dhibic waxay ahayd arsenal isla arsenal ayaana imaan doonta garoonkan caawa marka onay imri waa macalin aad iyo aad u khatar badan waa macalin inabaanana caadi ahayn marka wuxuu doonayaa inuu dabcan uu isku dabadaro kooxaha sanadkan ku tartamaya horyaalka bermeliga wuxuu garaacay kooxda saddexdiisana ugu dambeysay horyaalkan xooga ku heysatay mancity mar kalena wuxuu doonaya inuu garxo arsenal oo iyaduna ku tartamaysa horyaalka brmeliga haddaba ciyaaryahanada ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ganars waa thomas bartey tomyusu oo kulanka ka maqnaan doona rawi ama smisrow ayaa ka maqnaan doona halka julian timber iyo fabio viera ay kulankan ka seegi doonaan haddaba ganars waxay ku ciyaari karayaan eh, shaxdan golahaya david raya sidoo kale dozenchenko iyo gabriel magalas sidoo kale william saliba iyo binwad ayay ku ciyaari doonaan halka tarasaad iyo diglaras iyo martin odigaad kulanka lagu soo bilaabi doono sidoo kale martinelli gabriel jesus iyo bukaya saka ayaa lagu soo bilaabi doona haddaba saaka ayaa xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ganars waa ciyaaryahaan aad u qatar badan xil ciyaareedkan kow iyo labaatan kulan uu ciyaaray dhammaan tartamadooda kooxda ganars wuxuu siiyey ugu yaraan sagaal gool marka sagaal gool ayuu siiyey dhammaan markii lasoo daro goolashu dhiriy goolashu caawiyay koo iyo toban gool caawina sideed gool oo dhalin haystaa marka ciyaaryahankan nabacaadimaha sidoo kaleeto gabriel jesus isagu waxa weyaan eh, kulamadii ugu dambeysay ama gool ayuu caawinayay ama gool ayuu dhalinayay marka eh, lix gool ayuu u dhaliyay xilli ciyaareedkan saddex goolna wuu caawiyay marka ciyaaryaankan sagaal gool ayuu ku lug leeyahay shan iyo tobankii kulan ee ugu dambeysay halka ciyaaryahanka lagu magacaabo martinelli isaguna uu yahay ciyaaryahaan aada u khatar badan xilli ciyaareedkan wuxuu siiyey todoba gool sideed kulan oo u ciyaaray kooxda ganars sidoo kaleetona diclan rice waa ciyaaryahaan aada u khatar badan waana ciyaaryahaan biggame baleyer waana ciyaaryahaan markaad eegto goolashiisii ay yimaadaan xili muhiima hadda kulankii ugu dambeeyey isaga ayaa eh, dabcan bixiyey eh, kooxda ganals kadib loton saddex iyo saddex goolka isaga ayaa dhaliyey sidoo kaleeto kulankii kooxda kubadda cagta arsenal eh, chelsea isaga ayaa barbaraha keenay kadibna isaga ayaa gool kuwaad keenay kadibna tarasada ayaa bareejiyey sidoo kaleeto xil ciyaareedka markaad aragto ma united ayuu gool ka dhaliyey saddex gool iyo marka inta badan ciiryaankan goolashiisii xilli muhiima ah ayay yimaadaan marka waa ciiryaan aada iyo aada u khatar badan xilli ciyaareedkan shan gool ayuu kulug leeyahay laba iyo labaatan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ganaris marka digland waa la ammaanaya martin odigaad sidoo kale dhinaca caadimaha tarasaadna waa ciyaaryahan kaleeto oo isaguna aad iyaad u khatar badan Show Kid avec Red tahay dhanka kalena haddii aynu eegnana ciyaaraha kale jira laliigaha waxaa la ciyaari doonaa kulanmo muhiima sida kooxda real madrid oo real batis ay la ciyaari doontaa real batis markii ay gegadooda kusoo dhaweyn doonaan waa benetof waa garoonka weyn ee beneto stadium hadu ninka u magacaabo manuel balgrini ayaa wajah ayaa soo dhaweyn doona kooxda cagta ee eh, real madrid saaxiibkiisi carlo angeloti waa kulan xiise badan balgrini waa macalin weyn oo inabaanan caadigan carlo angeloti ayuu soo dhaweyn doonaa haddaba real madrid iyagu waxa weyaan kulankii ugu dambeysay ama markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanayeen waxay ahayd xil ciyaareedkii hore shantii maaj kulankaasina eh, dhibco ay kulmiyeen real batis goola la-aan marka xataa markaad eegto eh, kulankii ugu dambeeyey laakiin garoonkan ay soo booqdaan waxay ahayd eh, labada kun koy waa labadii jeer ugu dambeysay hal jeer barbaro hal jeerna way garaaceen real batis haddaba markaad eegto kooxda kubadda cagta real madrid iyagu foom fiican ayay haystaan xilli ciyaareedkan waa koox aad u khatar badan soddon iyo sideed dhibic ku heleen shan kulan oo ciyaareen laba kulan ayay ku badiyeen laba jeer barbaro hal jeer guuldaro soddon iyo gool ayay dhaliyeen sagaal gool waa laga dhaliyay afar gool ayay haystaan sidoo kaleetana xilli ciyaareedkan marangeyska real madrid waa kooxda ugu qatarta badan kulamada awiga loo yaqaano ama kulamada banaanka ah sideed kulan oo ay ku ciyaareen banaanka lix kulan ayay badiyeen hal kulan barbaro hal kulanna waa la garaacay lix iyo toban goolna way ku dhaliyeen kulamada banaanka kaliya lix gool ayaa lagu dhaliyey sideed kulan oo ay ku ciyaareen sagaal iyo toban dhibcoodna way ku shaqaysteen ama halkaa ayay dhibco fiican ku heleen marka real madrid kulanka waxaa la saadaalin doonaa real madrid inay ka badin doonta real betis halka sidoo kale real sociedad fadariya kulan xiisa badan uu yahay talyaanigana inter milan waxay doonaysaa hogaanka inay soo ceshato daneys ay ciyaari doontaa milan iyo weliba atlantana way wada ciyaari doonaan kulan xiiso badan dortmund arbi libsig ayay soo dhaweyn doontaa waa kaga dhegeystayaal waxaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnaa wararka kale jira tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea marushio bujentino ayaa waxa uu ka hadlay kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo christopher inkunku hadii uu ciyaari doono kulanka everton oo ay kooxda kubadda cagta everton garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea haddaba koox kubada cagta everton waxa weeyaan haddii ay eh, dhibcaha laga jari lahayn waxaa la aaminsan yahay in hal dhibce ka sareen lahayd kooxda kubada cagta chelsea hadana waxyaabaha xil ciyaareedkan waxaa weyan chelsea ama murusha bujantiin lagu dhaliilaya waxa weyaan waxaa leeyahay xil ciyaareedkan everton inta guul ay ka gaartay horyaalka bermeliga waxay ka badan tahay ama waxa ay ka yartahay inta jeer kooxda kubada cagta chelsea iyo xil ciyaareedkan ay guulaysatay sababta tahay xil ciyaareedkan kooxda kubada cagta chelsea shan kulan keliya guuleysteen guulaysteen taasoo ka dhigan in ka yar kooxda kubadda cagta everton xilciyaareedkan guulaha ay ka gaareen brimer leaga haddaba waxaynu egnahay kooxda kubadda cagta everton in lix kulan ay badiyeen xilciyaareedkan laba jeer keliya barbara galeen todoba jeerna la garaacay sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta everton xilciyaareedkan ciyaaryahaanada jooga maaha ciyaaryahaano boqol milyan laga soo bixiyey tusaalahaan waxaad arkaysaa jordan biford oo golhayaha kooxda kubadda cagta everton lacag yar ku fadhiya michaloonka oo lacag yar ku fadhiya labaatan milyan wax ka yar ciiryaanka lagu magacaabo baradweyd oo labaatan milyan ka yar ku fadhiya ninka lagu magacaabo tarkawiski oo labaatan milyan ka yar ku fadhiya ashiliyang iyo odaya oo keliya lagu heli karayo hal milyan sidoo kaleeto idris gana iyo weliba james ganer oo lacag yar ku fadhiya dikore oo afartan milyan ku fadhiya ninka lagu magacaabo magnel oo isagu waxaa weyaan oo toban milyan ku fadhiya ninka lagu magacaabo jack harrison oo shan milyan ku fadhiya calvert lowin oo lagu heli karayo ama lacag dhan ee toban milyan lagu heli karayo marka sidaas ay tahayna chelsea xil ciyaareedkan ciyaaryahanno badan ayay soo gateen sida lagu magacaabo izo fernandes oo milyan laga bixiyey moses kasedo oo milyan laga bixiyey ninka lagu magacaabo modrigi oo milyan laga bixiyey marka waxaad arkaysaa badashilo milyan laga bixiyey sterlin oo konton milyan laga bixiy marka dhammaantooda waa ciyaaryahanno lagu qarashbeelay sidaas ay tahaana xilli ciyaareedkan waxaad arkaysa jelsia inay keliya shan kulan horyaalka brmer liaga ay guula la gaareen marka waxaa leeyahay markan waxaaba cabsi laga qabaa in gebi ahaanba la ceeriyo muruush iyo laakiin isagu waa uu ka hadlay kooxdiisa waxauuna uu shaca ka qaaday in xilli ciyaareedkan kooxdiisa dhibaato badan ay haysato haddaba waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan ma jirto koox ka badan jelsiya ah, xil ciyaareedkan reedkaar qaaday sababtay tahay xil ciyaareedkan waxaad arkaysa galaga reedkaar ayuu qaatay ninka lagu magacaabo bori james reedkaar ayuu qaatay ciyaaryahaano badan ayaa ku seegay hal kulan kadib shan jaalla ay qaateen sida lagu magacaabo ciyaaryahanka lagu magacaabo jackson ninka lagu magacaabo corella marka waxaa laleeyahay ciyaaryahanada jelsia xil ciyaareedkan xataa ma wanaagsana akhlaaqdooda oo xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa ciyaaryahanada jelsia gebi ahaantoodaba kuwo qaar jaalle ayay qaataan kuwo qaarna redkar oo maalayan ayay qaataan marka kabtanka kooxda kubadda cagta jelseris james kulankii ugu dambeeyey xataa manchester united kulanka keedka la fadhiisay sababta tahay kulankaa sababta loo fadhiisan waxay ahayd in la ciqaabo maadaama jaalle ama rooso uusan yacni wax micnaha lahayn oo ku qaatay marka haddaba muurasho bujentin wuxuu leeyahay weli waxaynu u baahannahay kalsoonida kooxda ciyaaryahanadu way yaryaryihiin waxaad arkaysaa shan waa labaatan jir sideed jir waxa weeyaan labaatan shan jir marka markaad eegto yaaga silva iyo ninka lagu magacaabay stalin ayaa labada ciyaaryahan ee ugu weyn laakiin sidaas ay tahayna chelsea weli sanadkan dhibaato badan ayay dareemayaan taageerada chelsea way ka niyajabeen xataa qaar ka mid a ah taageeradashi waxay leeyihiin ma doonayno inaynu daawano chelsea oo dhibaato ku jirta haddaba chelsea sidaasi ay tahayna waxa weeyaan waxay u baahan tahay in suuqa january ay soo qaataan waryahaan laba waryahaan midkooda ama osemhen ayay doonayaan inay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta napoli ama ninka lagu magacaabo evantoni ayay doonayaan inay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo brenford haddaba chelsea osemhen horta waxaa weyaan boqol milyan ka badan ayay ku heli karayaan oo lacag dhan boqol milyan ayaa laleeyahay halka ninka lagu magacaabo evantoni isagu eh, lixdan milyan iyo konton milyan lagu heli karay inkastoo tababaraha kooxda cagta brenford thomas frank uu shaaca qaaday in ciyaaryahaankan uu yahay ciyaaryahaan weyn xilli ciyaareedkiina labaatan gool iyo shan iyo toban gool uu dhalin karayo laakiin wuxuu leeyahay boqol milyan ayaynu ku doonaynaa marka chelsia horta maxay u baahan tahay chelsia waxyaaba badan ayay u baahan tahay waxaa leeyahay midda koowaad ciyaaryahaanadu waa inay isdejiyaan waa inaysan eh, kaarka micno darada ah eh, inta badan qaataan waa in aqlaaqdooda ay wanaajiyaan ayaa sidoo kale waa in ciyaaryahanka lagu magacaabo goner galager maadaama uu yahay ciyaaryahanka ugu muhiimsan koox kubadda cagta chelsea kulankii ugu dambeeyay manchester united waad aragteen galagar waa ciyaaryahaan muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee chelsea marka waxaa leeyahay galagar waa inuu is ilaaliyaa sidoo kale inzo fernandes iyo moscasedo waxaa leeyahay boqolkiina milyan waa lacag khasaad sababta tahay waxaad arkaysaa eh, kulankii ugu dambeeyey qadka dhexe ee todobiyo tobanka milyan ka yar ku fadhiya waa mactomany iyo weliba ninka lagu magacaabo eh, sufian ambarbat ayaa kala diray marka waxaa leeyahay muusica saido inso fernandes waa inay tayadoodii ay sare u qaadaan sidoo kaleetana starlin iyo mudrigiin waa in iyaguna garbahooda ama qaybta garbaha markay ciyaarayaan ama midig bidixba waa in iyaguna tayo ay ku daraan oo markii la eego sidoo kale jackson waxaa leeyahay isagu dhammaystir ma waa in isagu waxa weyaan dhammaystirka uu ku wanaagsanaada marka eh, jackson inkastoo xilciyaareedkan todoba gooli uu siiyey koox kubadda laakiin waxaa leeyahay ma ku filno haddana sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda inkonkow sidoo kale ninka magacaabo romi mali gusto fofana iyo jolobaha iyo benjilwal wuxuu yidhi marushia bujentino horta waxaynu eegi doonaa xaaladda ciiryaanka lagu magacaabo inkonko wuxuu leeyahay wuu fiican yahay laakiin ma degdegi doono waxaa qiimeyn doonaa maanta oo sabti ay tahay inuu xaaladiisa qiimeyn doonaa christopher inkonko ayuu yidhi sidoo kaleeto benjilwal ayuu ka hadlay benjilwal wuxuu yidhi wuxuu soo laaban doonaa eh, waa maalmo kadib isaguna fofana isaguna waxaa leeyahay febraayo iyo maaj ayuu soo laaban doonaa halka malo gusto isaguna waxaa weyaan xanuun yar uu haayo la rajeynaya isagana inuu soo laabto gabagabada bishan aynu ku jirno ee december laafina sidoo kale waxaa leeyahay isagu tobabar buux ayuu qaatay laakiin xaaladiisa ayaynu qiimeyn doonaa ayuu marka markaa eh, jelosiya markaad eegto xil ciyaareedkan eh, guuldarooyin aan micno lahayn ayay qaateen marka waxaad arkaysa xil ciyaareedkan guuldaradii ugu badnaa inay soo gaareen waxaad arkaysaa manchester united ayaa laba gool hal ku garaacday afar gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cad chelsea newcastle ayaa ku garaacday waxaa garaacday brentford oo garoonka stafford bridge sidoo kaleetana waxaa guuldaro xanuun badan dush u saaraysa aston villa stafford bridge waxay barbaro guula la la gashay kooxda kubadda cagta banamus nottingham forest ayaa garoonkooda ku dibatay oo garaacday marka xil ciyaareedkan westham ayaa saddex gool iyo hal garaacday marka waxaa leeyahay chelsea xaaladeeda xaalad dhammaystira ma aha chelseana waxay u baahan tahay waqti in la siiyo ugu yaraan xil ciyaareedkan waa in loo dulqaata ayaa laleeyahay marka laakiin todi boli waxa uu aaminsan yahay haddii saddex kulan soo socota murusha bujuntino dhibcolumiyo gebiahaanba la ceerin doona ninka lagu magacaabo tababare ama tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo murusha bujuntino dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta masiti adeenu egno iyagu waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta loton maalinta berita haddaba kooxda kubadda cagta masiti waxa weyaan dhibaato ayaa haysata afartii kulan ee ugu dambeysay saddex jeer ka mida ah barbara galeen hal jeerna waa la garaacay waana kulankii aston oo labaatan iyo lagu tuuray halka laba jeer keliya ay shuud ay ku tuureen kooxda kubadda cagta ee aston villa kulankii ugu dambeeyey laakiin kulanka lowton ciyaaryahaano ayaa usoo laaban doona sida ciyaaryaanka loo magacaabo dokow iyo weliba jack grilish ayaa dib ugu soo laaban doona sidoo kaletana kulanka waxaa la heli doona ninka lagu magacaabo rodri rodri haddii uusan joogin ama uusan u ciyaarayn doona kooxda kubadda cagta mancity mancity dhibaato ay dhexda ku jirtaa haddaba sidoo kaleeto macalinka mancity beb guardiola waxa uu ka hadlay xaaladda ciyaaryaanka lagu magacaabo kevin debrunia kevin debrunia wuxuu soo laaban doonaa gunaanadka ama gebagabada bishan aynu ka guda jirno decembar xataa waxaa laleeyahay january yuu soo laaban doonaa inkastoo uu shaax ka qaaday in kooxaha ama koobka club worlcup loo yaqaano uu la safri doono sagaaliy tobanka bishan laakiin waxaa laleeyahy ninkan halis lama gelin doono wuxuu diyaar u noqon doonaa kulamada soo socda e january markii la gaaro marka waxaa laleeyahy ninkan uu yaraan bishan inta ka dhiban ayuu maqnaan doonaa haddaba masiti markan waxay doonaysaa waddada guulaha inay kusoo laabtaan sababta ah taa kulamo jilcan ayaa kusoo wajahan waxaa la ciyaari doontaa loton tobanka december maalinta berita kadibna waxay la ciyaari doontaa koox kubada eh, cagta crystal balas ayay soo dhoweyn doontaa kadibna everton ayay aadi doontaa sheffield united ay la ciyaari doonaan kadib january waxay la ciyaari doona newcastle waxa weeyaan banley brenford everton marka kulan weyn ama kulan bigsigiisa waxay ciyaari doontaa mancity toddobaatan maalin kadib waana toddobaiyo tobanka februaayo sanadka soo socda labada kun afariyo labaatanka ay la ciyaari doontaa marka inta kale waa kulamays iska jilcan marka waxaa la aaminsan yahay in mancity markan wadada guulaha ay kusoo laaban karayaan guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabaynana hawla kulanta